بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli abi shujaaci baanu ku jirnaa faslun fi shahaadaati shahaadaadkii waa marag furyaalka walaa tuqbalu la aqbali maayo ashahaadatu marag fur ilaa minman cid maahane ijtamacad kulansatay ay u kulmaan fiihi dhexdiisa khamsu khisaalin shan waxyaabood qofkii shan arin ay ku sugnaato ay u kulmaan ma ahee qof kaloo markhaati laga aqbalayo ama laga dhagaysana ma jiro kow alislaamu waa inuu islaam ahaada laba wal buluuq waa qaangaar oo ilmaha yaryar ka ah ma galaan markhaati waalcaqlu waa fiyoobaan qofku inuu fiyow yahay yahayo caafimaad qabo caqligiisana tamaam yahay waa midda saddexaad alxuriyatu waa xuriyad waa inuu qofku xor ahaadaa uusan addoon ahayn waalcadaalatu waa cadaalad faasiq kuma jiro lama qabta marag furkiisa walilcadaalati cadaalad laftigeeda khamsu sharaa'ita shan shuruud bay markaa leedahay qofkii shan shardi laga helo ayaa la dhihi karaa waa cadaalad haddii shantaas shuruud ay kala maqan yihiin markhaati furka cadaaladda uu ku marag furi lahaa shardiga waa ka maqan yahay ko an yakuuna waa inuu ahaadaa mujtaniban mid ka fogaada lilkabaa'iri dunuubta waaweyn dembiyada kabaa'irta ah ee waaweyn mid ka fogaaday inuu yahay khayra musirin ku daa'imaya inuusan ahayn cala qaliili ka yar dushiisa oo min asakaa'iri dembiyada sakaa'irta markaa ka mid ah marka hore waa inuu kabaa'ir oo dhan ka fogaadaa tala inuusan ahayn mid musir ahoo qaliilka dushiisee dembiyada sakaa'irta ah mid daa'ima inuusan markaa ahayn ka saddexaad saliima asariirihi saliima asariirati sariiradiisu inay caafimaad qabto waa waxa u qarsoon waa laabtiisa inay fayahay oo qofka uu ku marag furaayo laab fiican uu u qabo ama hadduu cuqdad u qabo qofkuu ku marag furaayo amase laabtiisu aysan u fiicnayn marag furkiisa lama aqbalaayo cadaaladii wax ka dhiman amase saliima sariirati sariirada inay saliim u tahay oo laabtiisu ay tahay mid caafimaad qabtaa ma'muunan mid aamin laga yahay inuu yahay cinda alghadabi xanaaqa agtiisa xanaaqa markuu xanaaqu caroodo dad waxaa jiraan aamin laga ahayn waxay haystaan bay kugu dhufanayaan waxay rabaan bay afka ka sheegayaan marka waxaa la rabaa oo la leeyahay waa inuu ma'muun yahay nin aamin ah lagana aamin qabo lagu aamin qabo cinda alghadabi qadabka iyo carada iyo xanaaqa agtiisa muxaafidan inuu yahay mid ilaalinaya calaa muruu'ati midlihi midilkiisa muruu'adooda anshaxooda iyo muruu'adooda inuu markaa ilaalinayo asaga sida loo xafidayo uu u jecel yahay in loo ilaaliyo muruu'adiisa waa inuu dadka mithilkiisa ahna muruu'adoodu wuu ilaaliyaa walxuqu darbaani laba qeyb bay noqotaa laba qeyb bay xuquuqdu noqotaa waa xaqu llahi tacaala iyo wa xaqu aadamiyi aadami xaqiisa xaqa ilaaha sareeya subxaana wa tacaala xaq buu leeyahay iyo aadamiga xaqiisa xuquuqdu labadaasaa loo qaybiyaa walxuquuqu xuquuqdu darbaani waa laba qeybood xaqu llahi ilaahay xaqiisa allihii tacaalaa sareeyey iyo wa xaqu laadamiyi aadamiga xaqiisa fa amaa xuquuqu laadamiyiina bani aadamka aadamiyiinta xuquuqdoodu fahiya hiya ayadu calaa halaathati adrubin waa saddex qaybood saddex darbi waayo darbun qayb laa yuqbalu aan la aqbalayn fiihi dhexdiisa ila shaahidaani laba markhaati dakaraani labad ah wahwa maa waaye laa yuqsadu minhu aan lagu qasdaynin almaalu maal oo wayatalicu alayhi korkiisa alrijaalu yaalka bacdamaa laba ay yihiin mid aadami iyo mid mid ilaahay iyo mid aadami xuquuqda aadamigaa saddex loo qeybiyaa qaybna waa qayb aan aqbalayn oon lagu aqbalayn marag furkiisa ilaa laba markhaati oo lab ah maahane sida guurka iyo meherka iyo waxyaaba markaa lamid ah wahwa maa laa yuqsadu minhu lmaal waa waxaan qasad loola jeedin lagula qasdaynin xoolo wayatalicu calayhi inta badanna ay dul istaagaanay fiiriyaan oo ay eeg eegaan alrijaalu ragga wa darbun qaybna yuqbal waa la aqbalaa fiihi dhexdiisa shaahidaani laba markhaati aw amase rajulu nin iwa mra'ataani laba gabdhood ayaa markhaatigooda lagu aqbalaa aw amase shaahidun markhaati iyo wayamiinu lmudaaci ka wax sheeganaya dheerta wahwa kaasna maa waayo wixii kaana ahaada alqasdu minhu mid lala qasdahaya xaggiisa almaalu xoolo dad baa xoolo isi siinaya waxay u baahanayaan inay markaati samaystaan laba rag baa u markhaati kacaysa waa qeybta labaad wa darbun yuqbalu fiihi shaahidaani laba markaati baa lagu aqbalayaa wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum laba nin oo raggii rag ragga mu'miniintiina ka mid ah marag ha ka furaano aw rajulun wamra'ataan aayaddu maxay ahayd fa in lam yuna rajin rajulun iyo wamra'ataani laba gabdhood qaybna waa noocaas ow amase markaat yamiinu lmudaci mudaciga dhaartiisa ayaa laysugu darayaa wahwa kaasna maa waaye kaana wixii u ahaada alqasdu minhu qasadka xaggiisa almaalu xoolo wa darbun qaybta saddexaad yuqbalu fiihi waxaa lagu aqbalaa rajulun iyo wamra'ataan ow amase arbacatu niswatin afar haween ah wahwa kaasna maa waaye laa yutallicu aynan daalacanin calayhi korkiisa alrijaalu ragga aysan daalacan dumarkay qaas u tahay dumarka ayay qaas markaa u tahayoo waxaa la leeyahay waxaa marag furahaya hal nin iyo laba gabdhood ama afar dumar ah kaawaasaa markaa marag furayo waa waxa radaaca ku saabsan iyo wax allaala wixii waxhoosaadka ah iyo kaa dumarka markaa loogu talagalay wa amaa xuquuqu ullaahi tacaala xuquuqda ilaaha sareeyane falaa tuqbalu fiiha annisaau dumarka maba marag furkooda xuquuqda allah maba markaati ka noqon karaan wahiya calaa halaaati adrubin ayadana saddex jiho in saddex qayb baa loo qaybiyaa darbun qeyb laa yuqbalu fiihi lagu aqbali maayo gudihiisa aqwax min arbacatin afar nin ah wahwa azinaa waa zinada qof allaala qofkii qof zina ku sheega maxaa laga rabaa inay la yimaadaan biarbacati shuhadaa afar markhaati oo wada rag ah wa darbun qayb kale yuqbalu fiihi waxaa lagu aqbalaa ithnaani labo wahwa maa waaye sidaa kasoo hara azinaa zinad min alxuduudi xuduudda ka mid ah zinadu ayadu waa boqol haddii qofku uusan guur soo marin hadduu soo marayna waa rajmi laakiin laba laba markhaati waxaa lagu aqbalaa wixii ka hooseeya khamruu cabay waxbuu mataqaanaa iftara la yimid wixii lamid ah kuwa labaa laga dhigayaa wadarbun qaybna yuqbalu fiihi waxaa lagu aqbalaa waaxidun hal markaati darbi iyo qismi baa jira hal markhaati uu ku filan yahay wahuwa kaasi waa hilaalu shahri ramadaan bisha ramadaan dhalashadeeda hal qof oo caadil ah oo muslima hadduu arko muslimiintu way soomayaan cabdillahi bni cumar muxuu yihi talaa naas dadkiibaa istustusay bishii ramadaan qof arkaa la waayey anigaa waxaan u sheegay nebiga inaan arkay fasaama saama wa amara annaas daamihi rasuulku wuu soomay dadkana wuxuu amray inay markaas soomaan marka aragtida bisha ee eh, soon hal qof oo marag ah haddii la helo muslimiintu way ku soomayaan wadarbun darbi yuqbal waa la aqbalaa fiihi dhexdiisa waaxidun hal marag baa lagu aqbalaa wahwa hilaalu waa dhalashada shahri ramadaana bisha ramadaan ay dhalato walaa tuqbal la aqbali maayo shahaadatu alacmaa qofka aragala ee indhool ka ah marag furkiisa ilaa fii khamsati mawaadica shan meelood maahani mawaadic iyo boosas shan ah haddii laga hela maahane nin indhool ah marag furkiisa lama aqbalo laakiin shantan arin ama shantan mawdic waa lagu aqbalayaa marag furkiisa almowti waa geeri waalnasabi waa abtirsi waalmilki lmutlaqi waa hanashada ilahashada furan watarjamati tarjamada iyo washahida bihi wixii uu marag furay uu goobjoog ka ahaa uu arkay qabla alcama intuusan indho beelin wa cala almadbuuqi iyo wixii madbuud noqda qof buu ku qabtay inta shanta ah ma ahee shantan hadduu ku marag furo marag furkiis uu soconayaa walaa tuqbal la aqbali maayo shahaadatu alacmaa in dhoole marag furkiisa ilaa fii khamsati mawaadicin mawaadica shan boos maahane ahane almowti geeri qobel waa dhintay hadduu yiraahdo qofkii dhoolka waa la ogolaanayaa waayo suuqay gashaa waa wax intishaaroo faafa geerida wanasabi iyo abtirsiimada ayadana marag furkiisa waa laga ogolaanayaa hebel hebel baa dhalay hebel baa sii dhalay hebel baa sii dhalay hadduu yidhaahdo waalmilkulmutlaqi waxaa la yidhaahdaa lahaasho furan nin baa guri iskaleh qof ku haysta ma laha wuu dhihi karaa gurigaas waxaa iska leh hebel baa iska leh watarjumati tarjumati tarjumadana waaba iska caadiba wamaa shahida bihi wixii uu marag furay qabla alcamaa indha la-aanta horteeda intuu indha qabay iyo waxyaabo badan arkay wixii buu ku marag furayaa waa u soconaysaa wa calalmadbuuqi madbuudkana waa qof uu wax ku qabtay asaga sida uu ugu qabtay ayuu ugu marag furayaa sidii uu ugu qabtay ayuu markaa ku marag furayaa walaa tuqbal la aqbali maayo shahaadatu jaarin linafsihi qof ay ku soco ay ku soconayso oy usoo soo jiidaysa marag furka linafsihi nafsadiisa nafcan waxtar kaana markhaatigiis la aqbali maayo walaa daaficin ama ay ka difaacaysa canhaa xaggeeda waa marag furkiisee dararan dhibaato kaana marag furkiisa la aqbali maayo qofaa maxkamadda intuu tegay wuxuu ku marqayaa hebel inuusan meeshaa uusan asagu lahayn sababtu maxay tahay haddii saa lagu marag furo ninkaa marag furaaya yaa nafci u imaanayo tukaan laysku haystay iyo wax noocaasuu asagu markaa helayaa daray dhib baa ka difaacahaya ama jaarin linafsihi nafc naftiisaa nafci usoo jiidaysaa waxaas uu ku marag furaayo marka wax qofka markhaatiga noqonaya dhaf dhib eh, dheef uu ka helaayo ama dhib uu uga difaacmaayo kaana markaa la aqbali maayo marag furkiisa kitaabu اlcidqi wabiاllaahi towfiiq wallahu subxaanaه wa tacaala aclam